وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والستون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح saaxiibka fiican aljaliis almujaalis qofka aada meel wada fadhiisataan oo aada wada socotaan waa saaxiibka mathalu ljaliisi saalix saaxiibka wanaagsan iyo waljaliisi suu'i saaxiibka xun waxay la mid yihiin ka xaamili ilmiski wa naafikhi ilkiir nin miski sida iyo nin dab afuuf ah ayay la mid yihiin aljaliisu saalix ka xaamilulmiski waljaliisu suu ka kiir waa bahalkan haragga ah oo dadka biraha garaaca ay isticmaalaan oo hawadu intay gasho saas loo buufiyo oo loogu talagalay dabka in lagu shido miskiguna wuxuu ahaa adyabu tiib fi fii daaka alcasri udgoon la isticmaalo midka ugu udgoon faxaamilu lmiski ninka miskiga sida imaa an yuxdiyaka wuxuu u dhaxeeyaa inuu iska kaa siiyo wa imaa an tabtaaca minhu ama inuusan ku siineh biciwad aad ugala soo wareegto oo aad ka gadato wa imaa an tajida minhu iyo inaad ka hesho riixan udgoon tayiba wanaagsan haddii aadan kala soo wareegin ama uusan ku siin udgoonkiisa wax kaa soo gaarayaan lkiiri ninka buufinkaas afuufaana imaa an yuxriqa hiyaabaka wuxuu u dhaxeeyaa inuu dharka kaa gubo oo dhimbilahaas uu dharkaaga ku gubo wa imaa an tajida minhu iyo inaad kala kulanto riixan khabiida ur aad u qurmoon muttafaqu calayhi ishtamala hada alxadiidu xadiiskan wuxuu wataa cala alxahi in laysku ysku dhiirigeliyo cala ikhtiyaari alasxaab alsaalixiin saaxiibbada wan wanaagsan xulashadooda wataxdiir in laysaga digo min diddihim saaxiibada wan wanaagsan lidkooda inuu qofku xusho wa mahala nabiyu sala allahu calayh wacala aali wasalam nabigu wuxuu tusaale ka dhigay bihaadayni almithaalayni labadan tusaale mubayinan asagoo caddayna anna aljaliisa saalixa saaxiibka wanaagsan jamiicu axwaalika macahu xaaladahaaga oo dhan markaad isaga la joogto wa anta fii maqnamin wa khayr adigoo qaniimo iyo khayr ku dhex jira ka xaamil lmiski inuu la mid yahay nin miski sida alladii tantafacu bimaa macahu min almiski alladii kaasoo tantaficu bimaa macahu waxa uu sido aad ku intifaaci oo min almiski miskiga ah waxbaa kaasoo gaaraa imaa bihibatin in lagu hibeeyo iska qaada lagu yidhaahdo wa imaa biciwad ama inaad wax dhaaf siisato aad ka iibsato lacag aad ka siisato wa aqalu daalika waxaa ugu yaar oo faa'iidaha hood ka hele waxay tahay muddatu juluusika macahu inta asaga aada la fadhida waa anta qariiru nafsi ayadoo naftaadu ay kuu degan tahay biraa'ixati lmiski miskiga raayaxadiisa kumana siin kamana aadan iibsan laakiin miskiga uu xambaarsan yahay raayaxadiisa dayibada ah ayaa wax kaa soo gaarayaan falkhayru aladii yusiibuhu alcabdu addoonka khayrka uu ka helaa min jaliisihi saalix saaxiibkiisa wanaagsan ablaqu waa ka xeel dheer yahay wa afdalu waa ka wanaagsan yahay min almiski miskiga aladfar aadka u udgoon haadaa miskun adfar bayinu dafar baa la yidhaahdaa bayinu dafar oo udgoonkiisu uu cad yahay fa innahu imaa an yucallimaka jaliisa saalixa ah wuxuu u dhaxeeyaa inuu wax ku baro an yucallimaka inuu ku baro maa yanfacuka fii diinika wa dunyaaka wax ku anfaca adduunyadaada iyo diinkaaga ow yuhdiya laka nasiixa ama inuu kuu hadiyeeyo nasiixo inuu kula taliyo ow yuxadiraka ama inuu kaaga digo min aliqaamati calaa maa yaduruk wixii adiga ku dhiba inaad ku dulnagaato fayaxuhaka oo markaas uu kugu dhiirigeliyo calaa taacati illaahi taacada ilaahay wa biri lwaalideyni labadii ku dhashay inaad u samafasho wa silati alarxaami qaraabada inaad xidhiidhido wa yubasiraka oo markaas uu ku tuso bicuyuubi nafsika naftaada ceebaheeda intii ceebo kale aad fiirin lahayd wayadcuwaka uu kuugu yeedho ilaa makaarimi alakhlaaqi dhaqamada wanaagsan wa maxaasinihaa maxaasin alakhlaaq biqowlihi hadalkiisa uu kuugu yeedho wa ficlihi ficilkiisa uu kuugu yeedho wa xaalihi xaalkiisa uu kuugu yeedho fa ina alinsaana insaanka majbuulun cala aliqtidaa'i bisaaxibihi wuxuu ku abuuran yahay fa ina alinsaana insaanka majbuulun waxaa lagu abuuray cala aliqtidaa'i inuu ku daydo bisaaxibihi saaxiibkiisii wajaliisihi ninka ay meel wada fadhiistaan inuu saaxiibkiisa ku daydo waa jibilla fi linsaan wax insaanka ku abuuran oo ilaahay uu ku abuuray waatibaacu dabeecadaha iyo wal arwaaxu arwaaxda junuudun waa ciidamo mujanad ay mujamaca la ysu keenay yaquudu bacduhaa qaarkeed bacdan qaarka kale ilaa alkhayri khayrka ayuu u kaxeeyaa ow ilaa diddii ama khayrka lidkiisa oo sharta ah xadiiskii nabigana sala allahu calayh wacala ali slam waxaa ku jirtay alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf arwaaxdu waa junuud mujannada wixii isfahmana waa isla jaan qaadaan wixii isfahmi waayana waa kala tagaan wa aqalu maa tastafiiduhu min aljaliisi saalix jaliiska saalixa ah saaxiibka wanaagsan waxa ugu yaroo aad ka faa'iidee wa hiya faa'idatun waana faa'iido laa yustahaanu biha aan la sahlane waxa ugu yar waxay tahay an tankafa bisababihi asaga sababtiisa inaad ka reebtoonaato cani sayi'aati sayi'aadka iyo walmacaasi macaasida ricaayatan lisuxbati adoo ilaalinaa saaxiibtinimada xitaa haddii qof xun uu yahay oo nin wanaagsan oo culimmo ah uu u tago intaas uu la joogo macaasidii uu samayn lahaa markuu bannaanka joogo waa ka xishoonaa intaas miyaysan faa'iido u ahayn aqalu faa'iida waayuu leeyahay wa munaafasatan fi lkhayri iyo khayrka inuu kula tartamo markuu arko asagoo khayr samaynaa asna inuu khayrka sameeyo dadka in badan oo ka midoo waxaa jira meesha markaas uu ku nool yahay sida ay tahay iska noqda hadduu meel wanaagsan oo khayr iyo diin uu yaallo hadduu tagana waa iska fiicnaadaa meel shar iyo fasaad uu yaallo hadduu tagana waa la jaan qaadaa wa tarafucan isagoo iska saromarina can sharri sharta wa an yaxfadaka fii xadratika iyo inuu ku ilaaliyo fii xadratika marka aad la joogto wa maqiibika markaa ka maqan tahay wa an tanfacaka iyo inay ku anfacdo maxabatuhu kalgacaylkiisa wa ducaa'uhu iyo baryadiisu ay wax kuu tarto fii xaali xayaatika inta aad nooshahay ducada uu kuu soo ducaynaya inta aad nooshahay inay wax kuu tarto wa bacda mamaatika markaad dhimato kabacdi uu kuu soo duceeyo inay wax kuu tarto wa an yudaafica canka iyo inuu ku difaaco bisababi itisaalihi bika xiriirka uu kula soo xariiray sababteeda yacni xiriirka labadiina idinka dhexeeya darteed inuu kuu difaaco wa maxabatihi laka iyo jacaylka uu ku jecel yahay oo markii shar lagaa sheego u yidhahdo war ninkaas nin saaxibu sharra ma aha ana aqaan waa nin wanaagsan wa tilka umuurun waa arrimo taasi laa tubaashiru anta adugu aadan la mubaasharoonaynin mudaafacataha difaacitaankeeda wax adigu aad samayday ma aha kamaa annahu qad yasiluka biashkhaasin waxaa kaloo dhici kartaa inuu kugu xidho ashkhaas iyo wa acmaalin acmaal inuu kugu xidho yanfacuka itisaaluka bihim xidhiiritaanka aada la xiriireen ay ku anface dad waxaa dhici karta xidhiirka ayaga aada la xiriiree uu ku anfaca inuu kugu xidho acmaal xidhiiritaanka aada la xiriiri ay wax kuu tara inuu kugu xidho wa fawaa'id lasxaabi saalixiin saaxiibbada wan wanaagsan faa'iidooyinka laga helaa laa tucaddu walaa tuxsaa lama koobi karo mana la tiri karo wa xasbu lmar'i qofka waxaa ku filan an yuctabara biqariinihi in looga qiyaas qaato saaxiibkiisa qofka saaxiibka ay yihiina la fiiriyaa haddii uu nin wanaagsan yahana inuu nin wanaagsan yaha laga soo qaadaa hadduu nin xun yahana inuu nin xun yahay nabiguna sala allahu alayh wacala ali wasalam xadiiskii waa ti uu lahaa almaru calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaali qofku saaxiibkiisa dhaqanka iyo diinka uu haysto ayuu asna haystaa qof kastaa iska fiiriyo qofka uu la saaxiibaa uu la soconaa wa an yakuuna calaa diini khaliilihi iyo inuu diinka saaxiibkiisa ku dul sugan yahay dhaqankiisa iyo diinkiisa wa amaa musaaxabatu lashraari dadka sharta ka shaqeeya saaxiibitaanka lala saaxiiba miya fa innahaa bididdi jamiici maa dakarnaa waxa aan soo sheegnay oo dhan waalidkeeda lidkeeda wa hum madaratun min jamiici lwujuuh calaa man saaxibu calaa man saaxabahum dadkaas ashraarta ah qofkii la saaxiiba dhib bay ku yihiin dhinac kasta marka laga fiiriyo wahum ayagu madaratun waa dhib min jamiici alwujuuhi dhinac kasta marka laga fiiriyo calaa man bayna dhib ku yihiin saaxabahum ayaga la saaxiiba wa sharun shar bay ku yihiin calaa man khaalatahum qofkii dhex gala fa kam halaka bisababihim aqwaamun dadkaas ashraarta ah sababtooda imisaa ku halaagsantay oo ku baaba'day wa kam qaaduu asxaabahum ila almahaalik min xaysu yashcuruun imisay dadkii ayaga la saaxiibay u kaxayeen meelihii ay ku halaagsami lahaayeen min xaysu yashcuruun ayagoo og iyo wa min xaysu laa yashcuruun ayagoo aan ogeynba imise qof ayay meelihii ku halaagsami lahaayeen geeyeen ayagoo og iyo ayagoo ogeynba walihaada saas daraaddeed kaana min acdami nicami illaahi cala alcabdi almu'min addoonka mu'minka nicmooyinka ilaahay uu siiyey kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah an yuwafiqahu inuu waafajiyo lisuxbati alakhyaari dadwan wan wanaagsan inuu la saaxiibo haadihi nicmatun laa tustahanu biha wa min cuquubatihi cuquubadiisa licabdihi uu ciqaabo waxaa ka mid ah an yabtaliyahu inuu ku imtixaamo bisuxbati alashraari dadka ashraarta inuu la saaxiibo suxbatu akhyaari dadka wan wanaagsan saaxiibitaanka lala saaxiibaa tuusilu alcabda addoonka waxay gaarsiidaa ilaa aclaa ciliyiin ciliyiinta meesha ugu sarraysa wa suxbatul ashraarina tuusilu waxay gaarsiidaa ilaa asfali saafiliin kuwa hooseeya meesha ugu hooseyda suxbatul akhyaari dadka wan wanaagsan saaxiibidda lala saaxiiba tuujibu lahu asaga waxay u keentaa alculuuma annaafica culuumta waxtar kale diinkiisana waxu tare adduunyadiisana waxu tare waalakhlaaq alfaadila iyo dhaqamada wan wanaagsan walacmaal asaalixa wa suxbatu lashraarina tuxrimuhu jamiica daalika tuxrimuhu daalika kaas way ka qadinee ajmacu ajmaca gebi ahaantiis xirmaanka waa qadin wa suxbatulashraarina tuxrimuhu daalika arrinkaas way ka qadinee ajmaca gebi ahaantiis allah wuxuu leeyahay wa yowma yacaddu daalimu calaa yadayhi wa yowma maalin yacaddu daalimu qofka daalimka ah ee naftiisa dulmiyey uu qaniin ah bal ka sheekeey yacaddu daalimu qofka daalimka ah calaa yadayhi labadiisa gacmood uu qaniinaa ah, oo macnaheedu uu yahay maalin uu qoomamay doono oo uu shallaayi doono yaquulu wuxuu dhihi doonaa yaa laytanii shallaytadayde ittakhadtu maca arasuuli sabiila ittakhadtu sabiilan jid maxaan u samaysa waay yacni jid maxaan u raaci waaye maca arasuuli rasuulka miciisa sala allahu calayh waala wasalam rasuulkii ilaahay waddada uu maray maxaan ula mari waayey ilaan waddadii nabiga waddo ka leexsan uu maray oo gaarsiiday meesha maanta uu ka shallaayaa yaa weylataa asalkeedu wuxuu ah yaa weylatii halaageyga laytanii shallaytadaydee lam attakhid fulaanan khaliilan ninka hebel ah waa ninkii adduunyada markuu joogay uu la saaxiibay ninka hebel ah inaanan saaxiib ka dhigan fiicnaan lahayda lama takhid inaanan ka yeelan wanaagsanaan lahaydaa fulaana ninka hebel ah khaliilan saaxiib maxaa dhacay laqad adallanii alla ilahe waa i lumiye can idikri wuxuu iga lumiyey qur'aanka bacda id ja'anii markuu dikrigaas ii yimid bacdi qur'aankii buu iga leexiyey markii nabigu soo gaarsiiyey kabacdi sala allahu alayhi wala ali wasalam allah wuxuu leeyahay wa kaana shaydaanu shaydaanku wuxuu ahaaday khaduulan mid garabkaa garabka uga baxa lil insaani insaanka maalinta aada ugu baahi badan tahay ayuu garabkaaga ka baxaa shaydaanku hadda insina waa leeyahay jinnina waa leeyahay shayaadiinta insiga ahna waxaa ka mid ah kuwaa ninkaani hadda uu ka shallaayaa suxbadooda oo lumiyey oo waddadii nabigana sala allahu calayh wacala alihi wasalam ka leexiyey alxadiidu ataasic wasituun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin waaxidin hal god lagama qaniino maratayni laba mar god inta laga qaniino haddana mar labaad isla godkii laga qaniino qof mu'mina ma dhacdo muttafaqun calayh haadaa mahalun kani waa tusaale darabahu nabiyu sala allahu alayh wacala ali wasalam nabigu uu sameeyey libayaani kamaali ixtiraazi lmu'min oo uu u sameeyey inuu caddeeyo qofka mu'minka ah isjiriddiisa wayaqdatihi iyo dhiifoonaantiisa kamaalnimadeeda inuu yahay nin is-ilaaliya oo dhiifoon wa anna almu'mina muuminka man yamnacuhu iimaanuhu inuu yahay qofka iimaankiisu uu ka hor istaago min iqtiraafi sayi'aat xumaanyaalaha inuu sameeyo allatii taduruhu muqaarafatuhaa xumaanyaalahaas oo samayntoodu asaga ay dhibaato u keene wa annahu mataa waqaca shay-un minhaa minhu wa annahu mataa goortii waqaca uu dhaco shay-un shay minhaa oo sayi-aadkaas kamid a minhu mu'minkana uu ka dhaco xumaanyaalaha aan soo sheegnay wax kamida qofka mu'minka markay ka dhacaan fa innahu fi lxaali isla markii yubaadiru wuxuu u degdegaa litowbati inuu laabto ilaah inuu toobad keeno walinaaba allah xaggiisa inuu laabto wa min tamaami towbatii towbadiisa dhammaystirnaanteeda waxaa ka mid ah an yaxdara inuu digtoonaado gaayata alxadari digtooni meesha u dambayda min daalika sabab sababkaas alladii awqacahu fi dembi ee markii hore dembiga ku riday sababtii markii hore keentay inuu dembiga ku dhaco inuu aad isaga ilaaliyo mar labaad ka xaali man adkhala yaddahu isagoo la mida qof gacantiisa geliyey fii juxrin god isagoo la mida qof gacantiisa geliyey god faladaqathu xayatun oo abeeso ay gacantii ka ruugtay waa qaniintay fa innahu bacda daalika markaas kabacdi laa yakaadu ku dhowaan maayo laa yakaadu ku dhowaan maayo yaddahu fii daalika aljuxri gacantaas inuu mar labaad godkii geliyo ilaan maraa laga qaniinay limaa asabahu fiihi waxaa asaga asiibay fiihi godka dhexdiisa ka asiibay darteed awala maratin markii hore wa kamaa anna aliimaana sida iimaanka yaxmilu saaxibahu saaxiibkiis ugu xambaaro calaa ficli daacaat daacooyinka inuu sameeyo wa yuraqibahu fiiha daacaadkana u jeclaysiiyo wayaxsanu lifawaatiha daacaadkaas dhaafitaanka ay dhaafaanna sida uu uga murgaa fakadalika yasjuruhu can muqaarafati sayi'aat sidaas si lamida iimaanka qofka wuxuu ka celiyaa xumaanta samaynteeda wa in waqacat xumaantii hadday dhacdana baadara ila annusuuci canha wuxuu u degdegaa xumaantii inuu ka laabto oo uu ka soo go'o walam yacud ilaa mili maa waqaca minhu wixii markii hore ka dhacay wax lamida ah inuu sameeyana kuma laabto wa fii hada alxadiid waxaa ku jirta alxahu cala alxasmi in la isku dhiirigeliyo go-aanka iyo walkaysi iyo caqliga fii jamiici lumuuri arrimaha oo dhan fulaanun kayis yani fatin waa nin dhug badan wa min lawaasimi dalika xasmiga iyo kayiska waxyaabaha ka dhalana waxaa ka mid ah tacarufu lasbaabi naafica asbaabta naaficada waxtarka le qofka inuu ogaado liyaquuma biha si uu sameeyo walasbaab addaara asbaabta dhib kalena inuu fahmo oo u garto liyajtanibahaa si uu uga dheeraado liyatajannabahaa si uga fogaado wydul clى اlxahi clى tajanubi asbaabi الrayb alatii yukhshaa min muqaarabatiha alwuquucu fi shari waxaa kale oo xadiiska uu tusinaa alxahi in laisku boorigeliyo calىa tajanubi asbaabi الraybi asbaabaha shakiga ka fogaanshahooda wixii shaki keenaa qofka inuu ka dheeraado alatii yukhshaa min muqaarabatiha asbaabtaas oo haddii loo dhowaado laga cabsanaa alwuquucu fi shari shar in lagu dhaco wa calaa anna daraa'ica muctabara shareecada dhexdeeda waxa la fiiriyo waxaa ka mid adaraa'ic wasaaisha adaraa'ic waa jamcu dariica wa alwasiila in badan oo sharciga axkaamtiisa ka midana waxay ku dhigan waxay ku dhisan tahay saddu dharaa'ic dharaa'icda qofka xumaanta gaarsiine in laga reebo wixii allaah iyo rasuulkiisu ay xarimeen waddo kastoo loo sii mari karo waa la xarimay haddii zinada la xarimay dariico kasta oo loo mari karo waa la xarimay oo ay ka mid tahay alkhalwa almusaafaxa iyo alsafaru biha muxaram liannaha dariica ilaa muxaramin wahuwa zina khamrada waa la carrimay wasiilo kasta oo qofka gaarsii karta inuu cabo ama dariico kastoo gaarsii karta waa la reebay oo ay ka mid tahay iibinteeda samaynteeda haynteeda waxaas oo dhan adaraaci muctabara waqad xadara allaahu almu'miniin allah mu'miniinta wuxuu uga digay min alcawdi inay u laabteen ilaa maa zayanahu shaytaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey oo ah min alwuquuci fi lmacaasi macaasida inay ku dhacaan fa qaala allah wuxuu yidhi yacidukum allaahu ilaahay waa idin wacdinaa an tacuuduu limidlihi waxaad samaydeen oo ifkiga ah wax lamida ah inaad ku laabataan abadan weligin in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniintihiin arrinkaas mid lamida ah inaad u laabataan baa ilaahay idinka waaninaa ifkigii caaisho aad ka samaydeen wax lamida ah inaad u laabataan waa dhacday laakiin mar labaad yaysan dhicin godkaas waa la laydinka qaniinay mar labaad yaan la laydinka qaniinay walihaada saas darteed fa inna man daaqa shara qofka sharta dhedhemiya oo min ataa'ibiina dadka toobad keenay ah takuunu karaahatuhu qofkaas necbaantiisa lahu lishari sharta uu necab yahay waxay noqotaa acdama midka weyn miman lam yaduq ashara qofka sharta aan dhedhemin nacaybka sharta uu necab yahay waxaa ka daran qofkii sharta inta soo dhadhamiyey kadibna ilaahay uu ka soo qabtay oo ka toobad keenay aharkii cumar wuxuu ahaa innamaa tunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya islaamka xariggiisa nut nut waxaa u kala saaraa uu yidhi idaa nasha'a fi lislaami haddii islaamka dhexdiisa ay ku soo barbaaraan man laa yacrifu ljaahiliya dadaan jaahili weligood baan arag dadaan jahligii jiri jiray iyo gaalnimadii jiri jirtay weligood aan arag hadday islaamka dhexdiisa ku soo barbaaraan islaamku wuxuuna ayagaa kala furfuraa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu ljaahiliya ilaan shartaas iyo waxaas la sheegaa ayagu waa dhadhamiyeen waa arkeen waxa ilaahay uu ka sheekaynaa qur-aanka uga sheekaynaa waa ay dhadhamiyeenoo waa ay arkeen laakiin dadaan arag markay diinta islaamka ku soo barbaaraan oo ayagu muslimiin oo aabbayaashood muslimiin ay ahaayeen awowayaashood muslimiin ay ahaayeen oo kuwii kasii horreeyey ee muslimiin ahaayeen markay kusoo barbaaraan islaamka markaas markaasaa loo cabsadaa uu yidhi wa taxdiiruhu qofkaas sharta ilaahay uu ka soo qabtay digitaanka sharta uu ka digo wa xadaruhu iyo asaga digtoonnidiisa canhu shartaas uu ka digtoonaado ablaqu waa ka xeel dheeryahay qof aan dhadhamin sida uu uga digo ama uga digtoon yahay liannahu carafa bitajribati maxaa yeelay tajribo wuxuu ku ogaaday aathaarahu sharta raadkeeda alqabiixa ee foosha xun raadka qofka ay ku yeelanaya raadka ay ku reebeen ayuu soo dhadhamiyo wuu soo taabtay wa fi lxadiidi waxaa ku jirtay alanaatu min allah deganaanshaha ilaahay xaggiisu ka ahaaday waalcajalatu deg degana min ashaytaani shaydaanka xaggiisu ka ahaaday wa fi lxadiidi alaakhar xadiis kale waxaa ku jirtay walaa xaliima ilaa duu cathra walaa xaliima wa fi lxadiidi alaakhara dee kuma jirtee annaga usoo qadarayna waa laba xadiisay kale yihiin xadiis kalena wuxuu leeyahay walaa xaliima nin dulqaad badan ma jiro ilaa duu casratin inuu nin dhaadhac leeyahay maahane waa nin soo kufkufay soo dhaadhacay hadda laftigeeda waxbaa ka dhaca xaliim aan cahro lahayn ma jiro waa meesha carabtu ay ka yidhaahdaan likulli jawaadin kabwa faras kasta oo fardaha kuwa ugu wanaagsan ah maalinuu kula kufaa walaa xakiima xakiim ma jiro ilaa duu tajribatin nin tajriba leh maahane waa nin tajribo soo maray xadiidkan waa xadiis daciif ah waxaa soo saara alimaamu tirmidi wa kadalik rawaahu alimaamu albukhaari fi ladabi almufrad waa daciif sida aimada xadiidka qeyb ka mida ah ay sheegeen walaa xaliima ilaa duu catra walaa xakiima ilaa duu tajriba wallahu aclam halkaa annagana sheekaana joogo